بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala kitaabu liqraar qiritaanka kitaabkiisii weeye aliqraar luqatan waxaa weeye alihbaat sugid weeye sharcanna waxaa weeye ikhbaarun can xaqin haabitin cala almukhbir yacni warbixin qofkii uu ka warbixinayo xaq ku sugan dushiisa yacni xaq qofkan warbixinaya lagu leeyahay ayuu sheegaya waxaasaa lagu leeyahay buu oo naftiisu wax ku qiraya hadaba waxaanuu qiraya hadduu yahay wax qof kale lagu leeyahay oo naftiisa aan lagu lahayn qof kale lagu leeyahay taasi waa sheegasho yacni haddii uu maalan leeyahay waxaasaan qofkaa ku leeyahay oo uu wax qof uu xaq qof kale ku leeyahay deed waa dacwa sheegasho weyn haddii uu ligayrihi calaa hayrihi qof wax uu ku leeyahay uu qirayo qof kalena uu ku leeyahay taasna waa shahaado waa markhaati uu ka marakacayo waaya haddii lafdi caama uu isticmaalo oo arrin caama ah uu qirayo in la leeyahay waxa weeye hadduu amar maxsuusa oo la taaban kara yahayna waa riwaayo oo waxbuu warinayaa haddii xugum sharci ah uu tilmaamayana waxa uu qirayana waa fatwo hadduu maalan qirayo qof inuu qof kale wax ku leeyahay oo markaa xugum sharcigan uu yahay u caddaynaya markaas markaasi waa fatwa uu fatwoonayo iqraarka ictiraafna waa lagu magacaabaa waxaana asal u ah qabla alijmac qowl اllahi caza wajal aqrartum waakhadtum calaa dalikum isri qaaluu aqrarna iyo ilahi uu yihi ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina haddaad muminiin tihiin kuwa u qumitaan badan bilqisdi cadaalad shuhada'a lilaahi oo ilahay u markhaati kacaya ilahay dartii u markhaati kacaya walow calىa anfusikum naftiinna baad ka markhaati kacdaan culimmadu waxay dhaheen shahaadaة اlmari calىa nafsihi huwa اliqraar yacni qofku inuu naftiisa shay kaga markhaati kaco waa qiritaan iyo xadiidkii saxiixan ku sugnaa uqdiya unays ila mri'ati hada fain ictarafat farjumha nabiga alay sl slam wuxuu u diray saxaabiga yihahda unays haweenay zinaysatay oo la qabay wuxuu yidhi hadday qirto zinadii waxa weye dhagax ku dil waaya ummadduna way isku raacday in qiritaankii uu sugnaanayo oo laisu qabanayo arkaantiisuna waa afar arkaanuhu arbaca muqir muqarun lah siiqa iyo muqarun bih muqir waa qofkii qirayay muqarun lah waa kii loo qirayey siiqa waa siiqadii wax lagu qirayey muqarun bihina waa wixii la qirayay afartaa rugni buu leeyahay haddaan suurayno maalan qof baa wuxuu idhi lizaydin calaya alfu dirham zayd baa wuxuu igu leeyahay kun dirham لزaydin waa muqarun lah calayana waa muqirkii qofkii qiraya alfu dirhamna waa muqarun bihi wixii la qiraya cibaaradan uu isticmaalina waa siiqadii waaya arkaantan afarta ah mid kasta shuruud buu leeyahay mualif wuxuu ku bilaabay shuruuddii muqirka wuxuu yidhi yasixu uu asaxayaa iqraarkii min mulaqi tasarufi qof tasarufkiisa la sii daayey wa iqraaru sabiyi ilmihii yaraa qiritaankiisu walmajnuuni iyo kii waalaa qiritaankiisu laaqin waxba kama jiraan weeye rukniga koobaad waa muqirkii wuxuu ka asaxayaa iqraarku haddaba qof mulaqu tasaruf ah yacni qof tasarufkiisa u madax bannaan oo hantidiisa iyo wixiisa u madax bannaan oo la maamulin ayaa qiritaankii ka asaxaya hadduu xoolo qiro iyo hadduu xaq qiraba marka halka waxaa laga fahmayaa qofka muqirkaa ah inuu afar shardi leeyahay marka koobaad inuu baaliq yahayoo waxaa kaa baxay ilmihii yaraa een qaangaadhka ahayn qiritaankiisu ma asaxayo caqli shardiga labaad waa caqli oo waxaa kaa baxay qofkii waalaa qiritaankiisu ma asaxayo shardiga saddexaad waa alikhtiyaar qofkan inuu yahay qof yani ikhtiyaarkiisa waxaan ku yidhi oon la dirqinin waxaa kaa baxay qofkii la dirqiyey qiritaankiisu asixi maayo shardiga afraad waa inuusan noqonin maxjuuran calayhi qof sharay oo hadduu qof sharay yahay qiritaankiisii asixi maayo sida noo imaan doonto mualifku tilmaami doono haddaba wuxuu ku yidhi ilmihii yaraa uu xaq ma asaxayo kii waalaana waa la qofkii koomada ku jirana waa la mid intaasoo dhan tasarufaadkoodii ma asaxayaan walidalik mar hadduusan tasarufaadkoodi in u madax bannaanayn qiritaankoodii ay tasarufaadka qirayeenna ma asaxayo qofka waalan beeciisu asix maayo ilmaha yarka xoolihiisu inuu maamulo ma asaxayso oo dee oma madax bannaano walidaalika inay wax qiraan dayn lagu leeyay ama xaq lagu leeyahayna ma asaxayso maxaa qaacidadu waxay leedahay man malaka alinshaa malaka aliqraar qaacidada baabkan waxay leedahay man malaka alinshaa malaka aliqraar waman laa falaa qofkii awoodi kara inuu wax curiyo waxa uu curin karo wuu qiri karaa qofkii waxa aan yani bilaabi karin ama aan curin karinna dee maba qiri karo waxaa uusan xaqu lahayn inuu bilaabo hadda ilmaha yarka dee maa tasarufaadka uma banaano walidalika inuu qirana uma banaano qofka waalana waa un la mid wuxuu hi yasixu ka asaxayaa qraarkii min mulaqi tasaruf qof tasarufkiisa la sii daayey waiqraaru sabiyi ilmihi yaraa qiritaankiisii walmajnuunikii waalaa qiritaankiisii laaqin waxba kama jiraan weeye fain iddacaa hadaba hadii uu sheegto ilmihii yaraa albuluuqa qaangaadh haduu sheegto bilixtilaami biyaduul inuu ku qaangaadhay maca alimkaani ayadoo taasi suuragal ay tahay sudiqa waa lawaa loo rumaynayaa walaa yuxallafu lamana dhaarinayo wain iddacaahu qaangaadhkii haduu sheegto bisinni da uu ku sheegto duuliba waxaa laga codsanayaa bibayinatin markhaati inuu keeno ilmihii yaraa waxaan idhi qiraalkiisii asixi maayo haddaba haddii uu sheegto inuu qaangaar yahay markuu wax qirayo rag iyo dumar wuxuu yahayba waxaan ku qaangaaday buu yidhi biyoduulin waana suuragal oo dee wuxuu gaadhay da'dii ku biyoduulin lahaa sagaal jir buu gaadhay maalan ama gabadhii baa saasoo kale sheegatay inay qaangaadhay oo ay xayd ku qaangaadhay waana suuragal oo sagaal jir bay gaadhay marka waa lagu rumaynayaa hadalkiisaas waa la qaadanayaa Ehm, maxaa yeeley arrinkaas dhinaciisa umaa laga garan karaa oo waxa weye jihadiisuma arrintaa laga ogaan karaa waa wax qarsoon ixtilaamkii iyo xaydkii ehm, lamana dhaarinayo sababtoo ah ehm, haddii uu run sheegayo dee looma baahna in la dhaariyo haddii uuna run sheegayninna dee dhaartiisu wax faa'iido inoo samaynaysa ma jirto maxaa yeele ilmaha yarkaa dhaartiisu maba asaxayso walidalik wax dhaaroo looga baahan yahay dee ma jirto fainiddaca haddaba hadduu sheegto ilmihii yaraa albuluuq qaangaar hadduu sheegto bilixtilaali biyoduulinu ku qaangaahay macalimkaana iyadoo taasi suuragal tahay sadiqa waa loo rumaynaya walaa yuxallifu lamana dhaarinayo wain iddacaahu hadduu sheegto qaangaarkii bisini da uu ku qaangaaray tuuliba waxaa laga dalbanaya bibayinatin markhaati wasafiihu dhaandhaankii walmuflisu iyo kii caydha ahaa sabaqa xukmu iqraarihimaa qiraalkoodii xukunkiisii horuu noo soo dhaafa waayahay safiiha waxa weeye qofkii dee xoolihiisii aan eh, si wanaagsan u maamulaynin eh, mufliskana waa qofkii caydha ahaa dee dayntiisay ka badatay waxa weeye xoolihiisii ee xoolihii laga sharay labada xuumka iqraarkooda horuu noo soo dhaafayoo baab alxajri iyo baab atafliis labadaa baab ayaa lagu soo sheegay waa kii mualifku lahaa markuu baab alxajri sheegayey ka hadlayay waa kii lahaa walaa yusixu iqraaru safiihi bidaynin qabla alxajri aw bacdahu wakada biitlaafi almaali fi ladhar yacni ma asaxayo qofkii safiih ahaa inuu xoolo dayn u inuu qiro intaan la sharin ka hor lagu yeeshay ama kadibba lagu yeeshay ma asaxayso waa kii lahaa xataa inuu xoolo itlaafiyey laga dhegaysan maayo qofkii la sharay baab tafliisna markuu hadlayay qofkii mufliska ahaa wuxuu yidhi haddii uu qiro dayn ama cayn ku waajibtay intaan la sharin ka hor markaa waa lagu aqbalayaa fii xaqi اlghuramaa laakiin haddii arrintaasi ay tahay bacda alxajr intii la sharay kadib fii xaqi اlqurama lagu aqbali mahayo waa kii ku lahaa wuxuu idhi wayuqbalu waa la aqbalayaa iqraaru raqiiqi addoonka qiraalkiisii uu qiray bimuujibi cuquubatin cuquubo wax waajibinaya ciqaab walow aqara haddii uu qiro addoonkii bidayni jinaayatin dayn waxyeelo hadduu qiro waxyeeladaasoo laa tuujibu aan waajibinaynin cuquubatan ciqaab aan waajibinaynin fakadabahu sayidu dabeetana sayidkiisii uu beeniyo tacalaqa xaqaasi wuxuu ku tacalluqaya ama dayntaasi ku tacalluqaysaa bidimatii dimadiisa duuna raqabatii laakiin qoortiisa ku tacalluqi wuxuu ku yidhi addoonka qiraal uu qiro cuquubo waa la aqbalaya cuquubadii waa maxay maalan qisaas buu qiray qof baan xaqdarro ku dilay buu marka qisasba ka waajibaysa sooma cuqubo wey waa aqbalaya wuxuu qiray inuu khamri cabay oo xad ay ku waajibtay ama zinuu qiray ama sariquu qiray waxaaso dhan waa cuqubo cuquubadii uu qiray addoonka waa aqbalaya addoonkii mamluuga ee lalahaa maxaa arrinkaasi tuhmo ka dheer waayo nufuusta waxaa lagu dabeeceeyey oo nufuusta dee dabeeca ah noolal jacayl iyo inay iska ilaaliso wixii dhib u keeni kara marka qofkan cuquubo qiraya dee ka dheer yahay waa aqbalaya laakiin haddii uu qiro dayn waxyeello uu geystay ka timid oo maalan qof uu khata uu e, ku waxyeeleeyey ama xoolo uu burburiyey waa jinaayo waajibinaysa markaas xoolo laakiin cuquubo ma waajibinayso cuquubo ma waajibanayso marka ayadaa haddii sayidkiisii uu beeniyo oo uu dhaho waxaa weeye waxaanaad sheegaysa waxba kama jiraan xaqii waxa weyaan wuxuu ku tacalluqayaa dimadiisi xaqa uu qiray daynta uu qiray dimadiisa ku tacalluqaysa bimacnaa markii uu xoroooma loo raaci doonaa raqabadiisa ku tacalluqi oo loo iibin maayo markuu leeyahy raqabadiisa kuma tacalluqaysa macnaheed waxa weye loo iibin maayo siladii inti la geeyo addoonkii la iibin maayo si dayntii looga bixiyo wuxuu ku yidhi wayuqbal waa la aqbalaya iqraaru raqiiqi addoonka qiraalkiisii uu qiray bimuujibi cuquubatin cuquubo wax waajibinaya walow aqara haddii uu qiro bidayni jinaayatin waxyeelo daynteed uu qiro waxyeeladaasoo laa tuujibu cuquubatan cuquubo aan waajibinayn fakadabahu sayid dabeetana sayidkiisii arrinkaa uu ku beeniye tacallaqa daynkaa uu qiray ee cuquubada ka dhashay wuxuu ku tacalluqayaa bidimatihi dimadiisa duuna raqabatii laakiin raqabadiisa ku tacalluqi maayo wain aqara haddii uu qiro addoonkii bidayni mucaamalatin mucaamala daynteed buu qiray lam yuqbal lagu aqbali mahayo iqraarkaas cala sayidi sayidka dushiisa in lam yakun waa hadduusan ahayn addoonkii maaduunan lahu mid loo fasaxay fi tijaarati ganacsigii wayuqbal waa la aqbalayaa in kaana hadduu yahay mid loo fasaxay ganacsigii wayuaddaa markaa ayada wayuaddii uu ka bixinayaa dheh daynta mucaamalada ee uu qiray min kasbihi wuxuu shaqeeyey wamaafiyadihi wax gacantiisa ku jira addoonkii wuxuu qiray dayn lagaga yeeshay mucaamalo waxuu soo iibsaday maalan ama waxa soo amaahday iyo wixii la midkaa ayada ah lagu aqbali mahayo sayidka dushiisa oo sayidka lagu yeelan mahayo waa haddii uuna sayidka u fasixin tijaaro hadduusan addoonkan ahayn maaduunu lahu fi tijaara mid ganacsiga u fasaxay oo u shaqeeya sayidkiisa markaa qiraalka uu qiray in mucaamalo lagaga yeeshay dayn sayidkiisa lagu aqbali mahayo oo sayidkiisa lagu yeelan mahayo maxaa waa xaq asagaa dushiisa soo fuulay sayidkiisa inuu ka madax bannaan yahay dee sayidkiisana uma fasixin inuu dayntan uu soo qaato markaan ka hadlaynay fii baab mucaamalat raqiiq masaladan horaan usoo sheegnay waaya haddii laakiin maaduunu lahu fi tijaara yani uu sayidkiisi u fasaxay in uu u ganacsado u shaqeeyo marka ayadaa diinta mucaamalada kaga timid waa lagu aqbalaya sayidkiisi oo sayidkiisi baa lagu yeelanaya maxaa yeelay qaacidadii hadda aan sheegaynay ayaa meesha imanayso man malaka alinshaa malaka aliqraar waman laa falaa addoonkan maadaama maaduun lahu fi tijaara yahay hadda wax ma soo amaahan karaa maadaama ganacsiga loo fasaxa nacam de waay haddaba hadduu awoodo hadda inuu waxi sameeyo dee qiraalkiisana ha asaxo man malaka alinsha malaka aliqraar marka eh, maadaama aduna fi tijaara uu yahay eh, waa la aqbalaya maxaagee laga bixinaya deyntaas waxaa laga bixinaya wixii uu soo shaqeeyo soo xamaalo iyo waxa gacantiisa ku jira wuxuu tijaarada kusoo shaqeeyay iyo waxa gacantiisa ku jira waa laga bixinaya wain aqara hadduu si addoonkii uu qiro bidayni mucaamalatin eh, mucaamalo daynteed lam yuqbal lagu aqbali maayo iqraarkaas calaa sayidi sayidka dushiisa in yakun hadduusan ahayn addoonkaasi maa duuna fi tijaarati mid ganacsigii loo fasaxay wayuqbal waa la aqbalaya iqraarkaas oo sayidkii dushiisa lagu aqbalaya in kaana hadduu yahay addoonkaasi maa duuna fi tijaara hadduu yahay wayu'addii wuuna ka bixinayaa daynta uu qiray min kasbihi wuxuu shaqeeyey min kasbihi waxa uu soo xoogsanayo iyo wamaa fi yadihi waxaa ku jira oo xoolihii tijaarada ah wayasix wuu asaxayaa iqraarulmariidi kii xanuunsanaa qiraalkiisii marad almowti geerida xanuunkeedii liajnabiyin ajnabi uu xoolo u qiro wakadaa saasoo kale liwaariin kii dhexlayey hadduu u qiro waa la midoo waa la aqbalaya cala madhabi madhabmuctamadka haddaan qabano qof maradulmowtkiisii ku jira oo xanuunsan xanuun makhuuf oo laga cabsanayo maradulmowtka lagu sheegayo waa xanuun cabsi leh insha allah fi kitaab alwasaaya ayuu mualif ku tilmaami doonaa maradulmowtka iyo anwaacdiisa iyo sifadiisa marka xanuunka noocaasee dee khatarta ee qofka laga cabsanaya u dhinto uu ka duwan yahay xanuunada kale haddii uu qofkaasi qiro in xoolo lagu leeyahay haddii uu qiro ajnebi ajnebi waa nin shisheeyaho dee aan dhexlayn waa la aqbalaya qiraalkiisi ama cayn ha ahaado ama dayn ha ahaado sida qofkii caafimaadka qabay ayuu la mid yahay raasamaala waa laga bixinaya bilijma culamadu isku waafaqsanya arrinkaas ka warran haddii uu qirayo liwaari qof dhaxla ah ayuu qiray taa khilaaf baa ku jira laakiin sida muctamadka ah qiraalkiisa waa la aqbalaya sida ajnabiga hadduu u qiro kale loo aqbalayo maa loo aqbalaya maxaa yeelay sida muuqata qofkani run buu sheegayaa maxaa yeelay xaalad wuxuu gaadhay qofka beenaalahana uu run sheego qofka faajirka ahna uu toobad keeno ayuu gaadhay oo qofka hadda wa ku ambaara ku xambaaraya inuu been sheego ma jirto qowl muctamad ka soo horjeeda wuxuu leeyahay ma asaxayo qiraalkiisa hadduu waari u qiro qof dhexlaya hadduu u qiro maxaa yaele waxaa muttaham ku yahay oo lagu tuhumayaa inuu doonayo dhexlayaashiisii barhkood inuu qadiyo maalan laba inan ayaa dhexlaya labadaa inan mid buu jecel yahay midna wuu necab yahay midkii uu jeclaabuu u qiraya wuxuu leeyahay dayn buu igu lahaa oo waxbuu idaymiyey ama waxbaan ka iibsaday ama hantidaas asaga iska leh oo ammaanaan ugu hayay hantidaas kii kalu rabaa dhaxalka inuu ka qadayo marka inuu jeed xun leeyahay dhici kartee xaaladda ka dhagaysan mayno ayuu qowlka muctamed ka soo jeeday lakin lakiin sida saxiixa waa la aqbalaya wayasixu u asaxaya qiraaru maryadi qofkii xanuunsanayay qiraalkiisii marad almowti xanuunkii geerida uu qiray liajnabiyin qof qalaad uu wax u qiray wakada saasu kale liwaariin qof dhexlaha hadduu u qiro mid cala madhab muctamadka daan qaba walow aqara hadduu qiro fii sixatihi markii uu caafimaadka qabay bidaynin dayn uu qiro wa fii maradihi xanuunkiisa dhexdiisana uu ku qiro liaakhara ay bidaynin dayn uu u qiro liaakhara qof kale uu qiro lam yuqadam alwalu kaa hore ee xaaladdu caafimaadka qabay u qiray la hormarin maayo walow aqara haddii uu qiro fii sixatihi markii uu caafimaadka qabay aw maradi ama markii uu xanuunsanaa oo wa aqara waariuhu kii dhexlihiisana uu qiro bacda mowtihi markii uu dhintay kadib liaakhara qof kale uu qiro inuu xaq ku lahaa qofka dhexalsiiyihiisa ah lam yuqadam alwalu kaa hore lama hormarinayo fi asaxi muctamad haddaan qaban wuxuu ku yidhi asagoo caafimaad qaba ayuu dayn qiray oo wuxuu yidhi hebel baa dayn igule haddana markuu maradumuudkiisii uu ku dhacay asagoo xanuunkii ku sugan ayuu qof kale dayn u qiray haddii uu dhinto oo hantidaa uu ka tegey ay kooban tahay waxaa weeye kaa hore uu qiray markuu caafimaadka qabay lagama horraysiinay kan dambe ee isku si unbay u mutaysanayaan waayahay qiraalkaa kala wax macnaha ma samaynayo sida iyagoo markhaati ku sugnaaday umay la midta sidoo kale haddii asagoo asagoo caafimaad qaba ama xanuunsan qof dayn u qiro kii dhexlayeyna markii uu dhintay kadib uu qof kale uu u qiro dayn inuu ku lahaa dhintay kii hore lama horraysiinayo kii markuu isagu uu dee caafimaadka qabay ama uu xanuunsanaa uu qiray lagama horraysiinaya kan kale ee waxa weeye labadaba si siman ayaa loogu qaybinayaa sababtoo ah dee waaridkiisu waa khaliifihiisii oo qofkii dee booskiisii ku jiray marka qiraalkiisu wuxuu la mid yahay sida qiraalka waxa weye qofka uu dhexlayo waxay la mid tahay sida qofka asagoo laba dayn hal mar wada qiray ayay la mid tahay wuxuu idhi walaa yasixu ma asaxayo iqraaru mukrahin qof la dirqiyey qiraalkiisii asixi maayo oo wixii lagu dirqiyey uu qiro shuruudda waxa weeye qofka muqirka waxaa ka mid ah alikhtiyaar inuu qofkan u madax bannaan yahay oo ikhtiyaarkiisa wax ku qiro asagoon la dirqin haddii mar la dirqiyo dirqinaalkiisa asix maayo ilahi wuxu uhi ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inun biliimaan yacni qofkii mar haddii la dirqiyo waxa weeye qiraalkiisii waxa uu qiray ma asaxaya xataa haddii lagu dirqiyo kufri oo kufriga uu ku dhawaaqo waxa weye mar hadduu qalbigiisa ku xasiloon yahay iimaankii ma asaxayo waaya suurada ikraahan waxa weyaan bay dhahen culimmada ama qiraalka u qiraya qofkii markii lagu dirqiyey in la garaaco la dhaho qir waa la garaacaya waa laleeyahay qir waxaan saas dheh waxa waa lagu leeyahay dheh waxa waan sameeye dheh haddii la garaaco la dhaho run sheeg waa la garac wa runta sheeg dabeetana markii la garaacay ayuu qiray ama kadib uu qiray waxaa lagu leeyahay de marka uu ku laazimaya maxaa yeelay mukrah ma ah ra waa hal shay in lagu dirqiyo qofkan waa runta sheeg runtun waxay noqon kartaa inuu dhaho waxa waa lagu leeyahay inuu dhaho waxaa liguma leh runta sheeg macnaheeda ma aha inaad dhahdo waxa waa lagu leeyahay waxaa ka run sheegma lagu jiro haddii inti lagu garaaco lu dhaho runta sheeg waxaa lagu leeyay in kale oo dhahdo waxa waa lagu leeyahay waa dhihi mayse waa la dirqiye waa la dirqiye dhihi mayse waaya walaa yasixu ma asaxa iqraaru mukrahin qof la dirqiyey qiraalkiisii wayustarad waxaa la sardiya fi lmuqari lahu qofkii wax loo qirayay ahliyatu istixqaaqi lmuqari bihi wixii loo qireeyey mutaysigiisa inuu ahl u yahay falow qaala haddaba hadduu dhaho lihaadihi daabati daabadan waxaa u sugnaaday calaya dushayda kadaa intaasay igu leedahay falaqwin waxaasi wax kaba jiraan weeye fain qaala hadduu dhaho bisababihaa sababteeda ayada darteed ayaa limaalikaha maaliggeedu waxaa igu leeyahay wajaba waxaasi waa ku waajibay waxaa ka soo baxanay ruknigii koobaad ee ah almuqir halkan wuxuu ku tilmaamaya mualifku ruknigii labaad ee ah almuqaru lahu qofkii wax loo qirayey asna wuxuu leeyahay shuruud laba shardi ayuu mualifka halkan ku sheegay shardiga koobaad waxaa weeye in muqarulahuga qofkan wax loo qirayo inuu yahay mid ahal u ah waxan loo qirayo macnaha mutaysan kara oo u qalma inuu waxan uu dee mutaysto waayahay tusaalo ah haddaba ku keenay mualifku waxaan ka baxaya wuxuu ku yidhi hadduu dhaho daabadana wax igu leh neefkan ayaa waxaa igu leh oo hantida igu leh dee hadalkaasi waa lawi maxaa neefku de wax ma yeelan karo wax ma yeelan karo neefku oo adi qofkii wax kuma yeelan karo waayahay neefkun wax ma milkin karo neefku wax ma milkin karo laakiin haddii uu dhahu ku yidhi neefkan sababtiisa waxaa igu waajibay asaga dartii oo maalinkiisa u waajibay qofka iska laha neefkan kada intaas dee markaa waajibaya waxaas sababtoo ah labada cibaaro kala duwayn u fiirso tan dambe wuxuu sheegay wax daw ah wuxuu idhi maaligiisaa igu leh haddaba qofka loo qiray waa maaliga neefkuna waa sabab neefku asago waxma milkin karo laakiin maaligiisa ayaa neefkaa sababtiisa wax ku milkin kara sabab ugu milkin karaa maalan neefki waxyeelaa loo waxyeelo ayaa loo marka maaligiisa waxyeelada yeelanayo ama qofkan manfacadii neefkan u oofsaday neefkii maalan u adeegsaday ama u isticmaalay ama e, caanuu ka listay marka xaq baa markaa sababta neefkan qofkii maaligga iska lahaa e, uu ku mutaystay marka taasoo kale way asaxaysaa wuxuu ihi wayushtaradu waxaa la shardiya fi lmunqari lahu qofkii wax loo qiraya ahliyatu istixqaaqi lmunqari bihi e, waxaan la qirayo mutaysigiisa inuu ahl u yahay kan wax loo qirayo falow qaala haddaba hadduu dhaho lihadii daabati neefkan calaya dusheeda wuxuu ku leeyahay kada intaas falaqun hadalkaasi waxba kama jiraan weeye fain qaala hadduu dhaho bisababihaa neefkan sababtiisa ama dartii ayaa limaalikihaa maaligii neefkan iska lahaa u sugan ugu yeeshay aniga kada intaas wajaba markaa wuu ku waajibayaa walow qaala hadduu dhaho lixamli hindin hinde uurkeeda waxa ay u sugnaaday kada hind ilmaha in uur ku sido wuxuu anigu leeyahay kada sidaas biirtin dhaxalla wuu igu leeyahay aw wasiyata ama dardaaran lazima wuu ku waajibaya wain asnadahu hadduu u tiiriyo ilaa jihatin jiho laa tumkinu aan ku suuroobayn fii xaqii xaqi alxamli uurka xaqiisii falagun hadalkaasi waxba kama jiraan weeye wain alaqa hadduu iska ilaaqana sax uu asaxaya fi adhari muctamad haddaan qabano eg mas'aladan waxay ka farcamaysaa shardiga hadda aan soo sheegnay waa uurkii haddii wax loo qiro saddex suuru haddaba ka bixiyay mualifku qofkii wuxuu u qiray ilmo uurka lagu sido inuu xaq ku leeyahay wuxuu idhi islaantaas heblaaye ah ilmahay uur ku sido waxaasuu igu leeyahay biirin sababtin wuu sheegay u yeeshay biirin dhaxalla wuu igu leeyahay macnaha dhaxal ayaan u hayaa uu leeyahay aw wasiyatan ama xoolo loo dardaarmay ayaan u hayaa laazimo taa way ku laazimaysaa maxaa yeele waxa uu u tiiriye sababka uga dhiga ama dhaxalka ha ama dardaaran ka ahaadee waa wax suuragal ah oo uurka ku mutaysan karo ilmihii xamligaa uur ku jiray oo ku mutaysan karo waaya haddiise taas waa suurada koobaad hadduuse u tiiriyo jiha uusan ilmaha uurka ku jira uusan waxa ku mutaysan karin de waa laqwi maalan wuxuu ilmahaasi wuxuu iga iibiyey hanti bu leeyahay oo ka dhalatay xoolo uu iga iibiyey oo lacagtiisii u leeyahay ama waxbuu i amaahiye buui ama waxbuu iga iibiye buui de waxaa suuragal maaha waa hadal dee waxba kama jiraan de taa loo rumayn maayo taa waa suuradii labaad suurada saddexaad oo iska ilaaqay uurkaasi ilmaha uur ku jira waxaas igu leeyahay buuri sababtiina muuna sheegin waaya taas khilaaf baa ku jira laakiin sida muctamadka way asaxaysaa waxaan lagu xambaarayaa jihadii suuragalka ahayd sida waa dhaalkii iyo dardaarankii walow qaala hadduu dha liamli hindin heblaayo gabadha hinda layidhaahdo uurka ay sido waxaa u sugnaaday calaya dushayda kada waxaase ugu leeyahay biirin dhaal sababtiin ugu leeyahay wasiyata ama dardaar lazim uu ku waajibaya waa in asnada hadu u tiiriyo arrinkaas ilaa jihati jahala tumkina ku suurooyen fi aqi xaqiisa falagun arrinkaasi waxba kama jiraan wey waa inaad la qaad u iska ilaaqo sax waa asaxay fi ladhar muctamad haddaan qabano waidaa kadaba almuqaru lahu kii wax loo qiray hadduu beeniyo almuqira kii qiray turika almaalu xoolihii ayaa laga tegaya fii yadihi gacantiisa fila saxi muctamad haddaan qaban fain rajaca almuqiru kii qiray hadduu soo laabto fii xaali takdiibihi markii uu beeniyey wa qaala uu dhaho khalidtu waan khaldamay oo gafay qubila waa laga aqbalaya qowlu qowlkiisii fil asaxi muctamad haddaan qabano shardigan waa shardigii labaad ee almuqaru lahu ruknigii almuqaru lahu kii wax loo qirayey uu lahaa waxa weye cadamu takdiib almuqari lahu almuqira kii wax loo qiray inaanu beeninin kii u qiray shardigu waa kaas mualifku markaa shardigii muuse ka cabirine xuumkii muu ka cabiray marka shardiga waa soo baxaya haddaba kan muqarulahuga ah haddii uu beeniyo markii xoolo loo qiray ayuu beeniyey nin u qiray wuxuu dhi hantidaasaad igu leedahay muqarulahigii kii wax loo qiray wuxuu hi sheegaysa waxaa kugu mari horta maalkii ayaa gacantiisa looga tegayaa ninkaa munkarka ah laga qaadi maayo hantidii uu ama dayn ahaato ama cayn ahaato maxaa yeele gacantu waxay tusinaysaa gacankuhayntu milkii bay tusinaysaa sida daahirka ah iqraarkan qiraalkanna waa shay dib ka yimid waxaa ka hor yimid beenintii uu beeniyey marka saasuu ku dhacaya waxaa weeye qiraalkii waaya haddaba haddii ninkii muqirka ahaa uu soo noqdo markii ninkan beeniyey uu dhaho warniyo waaban khaldamay waxaanan kuu qiray malihide waan khaldamay amaba uu dhaho waan u badheeray beenta markaa qowlkiisa waa la aqbalayaa oo waxa weeye hantidaa de isagaa loo deynayaa oo gacantiisa ayaa looga tegayaa qowlka asax ka soo horjeeda wuxuu leeyahay gaanta gacantiisa looga tegi maaya hantidaase waa laga qaadayaa oo garsoorihii ayaa haynaya ilaa uu ka soo baxo qofkii iska lahaa hantidaas waidaa kadaba almuqaru lahu kan loo qiray haddii uu beeniyey almuqira kii u qiray turika almaalu xoolihii ayaa looga tegayaa fii yadihi yadi lmuqir kan qiray gacantiisa ayaa hantidii lagu daynaya fi lasaxi muctamad haddaan qabanno fain rajaca haddii uu soo laabto almunqiru kii wax qiray fii xaali takdiibihi markan uu beeniyey kan muqarulahuga uu ku beeniyey oo waqaalodho qaribtu waabaan khaldamay qubila waa laga aqbalaya qowlu qowlkiisa filaa sax muctamad haddaan qabano faslun fasalkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa siiqadii mualifku wuxuu ka soo baxay labadii rugni ee hore ee kale ahaa muqir iyo muqarulahu shuruudoodii halkanna wuxuu ka gudagelaya ruknigii saddexaad ee siiqada ahaa yacni sifadiisii iyo shuruuddiisii wuxuu yidhi faslun qowluhu qofka odhaahdiisii uu yidhi qofkii wax qirayey lizaydin hebel waxaa u sugnaaday zayd kadaa waxaas ayaa u siiqatu iqraarin waa siiqo qiraal wa qowluhu odhaahdiisa uu yidhi dushayda lahu calaya aniga dushayda ayuu ku leeyahay wa fii dimmatii lahu fii dimmatii dimadayda ayuu ku leeyahay lidayni labadaas lafdi calaya iyo fii dimmatiiba lidayni qiraal la qiraya dayn wa macii wa qowluhu qowlkiisuu dhahayo macii lahu macii lifulaan yani agtayda waaa la jiritaankayga ama cindii agtayda waxaa u yaalla waa qiraal uu qirayo lilcayni cayn uu qirayo wuxuu ku yidhi qofkii haddii uu dhaho lizaydin calaya kada waa siiqo qiraal waaya zaydkii wuxuu noqonayaa muqarir lahu calayana waa muqirkii kadaana waa muqarir bihi wixii la qiraya haddaba mualif wuxuu rabaa inuu ku kala qaado wii daynay wii caynaha waa la iraya marna wuu noon karaa waxaan la iraya marna wuxuu noqon karaa cayn marna wuxuu noqon karaa maxay dayn caynta maalan waa ammaano u hayey iyo xoolo uu caariyo u haystay iyo wax la mid a ah. dayntuna waa xaq lagu lahaa waayahay hadduu haddaba isticmaal lafdiga calaya ama lafdiga fii dimmati labadaa lafdi waxay tusinayan bui daynta hadduu dhaho lahu calaya kada ama lahu fii dimmati kada dayn bay labadaas tusinayaan maay labadaa lafdi waay sida laga fahmeeyo waxa weeye curfi ahaan waa daynta hadduu dhaho lahu e, macii kada ama lahu cindii kadana waa cayn uu qirayo waa xoole u hayey ama u hayey iyo midka waayahay saas haddaba kala qaadaya mid kasta waa lafdiga laga fahmaya xagga curfiga wuxuu yidhi qowluhu qowlkiisu uu dhahaya lizaydin zayd kadaa baa u sugnaaday siiqatu iqraar waa siiqa qiraal wa qowluhu qowlkiisa uu leeyahay calaya dushayda wa fii dimatii dimadayda lidayni dayn uu qiraya weeye wa maci macayga macnaha waxaa aan u hayaa wa cindii agtayda waxaa u yaala waa lilcayni iqraarun lilcayni cayn uu qiraya weye walow qaala hadduu dhaho lii alayka adiga lii waxaa ii sugnaaday calayka dushaada alfun kun oo fa qaala uu dhaho zin miisaamo oo mase khud qaado oo mase zinhu yani wixii aad sheeganaysay miisaama oo khudhu wixii aad sheeganaysay qaado damiirkii buu ku ziyaadiyey labadan dambe ama mase ikhtim calayhi dhammaystiro oo wixii oofso ama mase ijcalhu fii kiisika kiishkaaga ku rido falaysa biiqraarin waxaasoo dhan inqiraal ma aha eeg yacnii qofba qof kale wuxuu ku yidhi waxaan kugu leeyahay kun dirham maalan markaasuu yihi kunkii dirham miisaamo eeg wuxuu zin u lehay mualifku yacnii waagi hore daraahimta waa la miisaami jiray la soco iyo dinaaniirta marka wuxuu hi miisaamo daraahimtaadi ama qaado ama zinhu iyo khudhu waa labadii hore oo uu ku daray damiirkii ama wada qaaduu yidhi oo wuxoo dhan oofso ama wuxuu idhi kiishkaaga ku rido kunkii aad sheeganaysa waxaasoo dhan qiraal ma aha maxaa yeelay usluubkan qiraalla wuu noqon karaa waxaa kaloo uu noqon karaa istihza istihzana waa loo isticmaalaa marka qiraal kuma caddo qiraalkana waxaa loo isticmaala fi baab aliqraar wixii yaqiinah un baa la qaataa shakiga waa la tuuraa siduu imaam shaafici yidhi waaya walow qaala hadduu dhaho lii calayka waxaan kuu leeyahay alfan kun oo faqaalu dhaho zin miisaamo oo khud qaado ama zinhu miisaamo oo khudu qaado oo ikhtim calayhi ama dhammaystiro oo mase ijcalhu waxaad gelisaa fii kiisika kiishkaaga falaysa biiqraarin kaasi khiraal ma ah walow qaala hadduu dhaho balaa haa aw nacam ama haa aw mase sadaqta run baad sheegtay o ama bra'atani min waad iga waad iga cafisay aad sheeganaysa oo mase qadaytuhu waabaan bixiyey waan guday oo amase ana anigu muqirun bihi waan kuu qirsanahay fa huwa iqraarun waa qiraalkaasi ninkii ku yidhi kun baan kugu leeyahay ayaa wuxuu uga jawaabay bala bala yani aw nacam labadaa lafdi ayagu iska cad yihiinoo waxa wey laba lafdi oo tasdiiq yani rumayn tusanaya iyo sadaqta run baad sheegtay intaa waa iska cadin ayagu abra'tanii waad iga cafisay aw qadaytuhu markan uu leeyahayna dee waxay tusinayaan qofkan inuu qirsan yahay laakiin uu sheeganayo in dayntaas laga cafiyey amaba uu bixiyey laakiin asal ahaan wuu qirsan yahay marka cafinta uu sheeganayo iyo bixinta uu sheeganayo laga yeeli maayo markhaati u keen baa laleeyahay laakiin marbaa haddii uu yidhi waad iga cafisay de deyntii baa ku jirta in meesha uu qirtay inuu ku leeyahay ama waan bixiyey deyntii deyntii asalkeedii buu sugay lakin wuxuu sheegtay inuu bixiyey bixintaana waa leey markhaati u keen laga yeeli maayo alaslu alcadam ama wuxuu yidhi ana muqirun bihi eg lafdigu isticmaala damiir buu isticmaala muqirun bihi yani kunkii aad igu sheegatay waan qirsanahay bu fahuwa iqraar intaas waa iqraar walow qaala haddii uu dhaho ana anigu muqirun waan qirsanahay aw mase ana uqiru bihi waan qirayaa falaysa biiqraarin labadaasi iqraar ma aha markii lagu yidhi kun baan kugu leeyahay ayaa wuxuu yidhi waan qirsanahay muusa dhihin bihi manu ku darin la soco damiirkii muqirun basuu yidhi waan qirsanahay waayahay aw ana uqiru bihi ama waan qirayaa buui oo ficil mudaaric buu isticmaalay ficilka mudaaric ayuu isticmaalay labada iraar maaha kan hore ee munkirkan markuu anaa munqirun waan kirsanahay wuxuu iqraar u noqon waayey maxaa yeel waxaa suuragal ah in maadaama uusan damiirkii sheegin inuu oga jeedo ilaahay waxdaanadiisii baan qirsanahay inaad been sheegaysaan qirsanahay adigu been abuuranayso de ixtimaalaad doon ba ixtimaasha asagu muuna sheegin damiirkii meeshuu u noqonayay muuna sheegin bihii muusan dhihin kunkii muusan damiir u celinin markan dambe ana aqiru bihi uu yidhina wuxuu isticmaalay siiqo wacdi ixtimaasha eg ana uqiru waa ficil mudaaric waan qirayaa yani waan kuu qiri doonaa bay noqon kartaa ee siiqa jismiga ma aha muqirun waa ismu faacil lakiin uqiru waa ficil mudaaric marka taa kuma caddo qiraal waxay ixtimaashaa ballanqaad inuu u ballanqaadayo inuu mar dambe u qiri doono oo wacdiu yahay walow qaala hadduu dhaho ana anigu muqirun mid qiraya ayaan ahay laakiin buhi muuna raacinin ama mase ana uqiru bihi waan qirayaa buui falaysa biqiraarin labadaasi midna qiraar ma aha qaacido guud baan ku siinayaa oo baabkan ku tacalluqda baabka qiraarka alimaam shaafici wuxuu ihi qaacidatii fii baab aliqraar an astacmila alyaqiin wa aطraxa ashak walaa astacmilu alhalaba qaacidada aan isticmaalayo uhi baabka iqraarka waa inaan yaqiin adeegsado wixii hubaal ah ee la hubo umaan qabsanayaa buui shakigana waan iska tuurayaa halabana ma isticmaali buui waxaan macnaha inta badan loo isticmaalo ee haalibka ah curfiga waan iska tuurayaa buui yaqiin umaan isticmaali wax la hubo ilan qofkan waxaa asal ah wax qiraya inuu asal dimadiisu tahay maxay alaslu bara'atu dima soo maha dimadiisu inay beri tahay marka wax la hubo mooyaane wax kale la saari mahayo qofka waxa la hubo ee qiraalkiisan uu tusinayo unbaa la saaraya wixii intaa ka badan laga shakisan yahy waa la tuuraya ama wax curfiga xataa ah dee waxa weeye isticmaal haalibka ah halabat اlisticmaal macnaha dee haalibka ama malahu ku badan yahay la isticmaali maayo walow qaala haddii uu dhaho qaacida haddaan markaa kusoo celino wuxuu yihi imam shaafici qaacidatii fii baab aliqraar an astacmil alyaqiin an astacmil alyaqiin waaطraxa الshaka walaa astacmilu اlhalaba walaa astacmilu alhalaba walow qaala haddii uu dhaho alaysa lii alayka alaysa lii calayka kugumalihi miyaa dushaada kadaa intaas fa qaala u dhaho balaa lahayn iskaba dhaafe waad igu leedahay aw mase nacam haa buu yihi faiqraarun waa wa fii nacam nacam waxaa ku sugan wejhun weji oo dhahaya qiraal ma aha siiqadan hadda uu adeegsaday mualifku waxaa ku jira nafyi laysa waa adaatu nafyi nafyi bay tusisaa maala haddaad laysa lii calayka kada waxaas kuguma lihi laysa lii alayka yani kuguma lihi wayaan hamatulistifhaam baa lagu daray marka waxay noqonaysaa alaysa lii calayka kada waxaa kuguma lihi miyaa wayaan marka wuxuu ku jawaabay bala bala hadduu ku jawab warkeeda uu cad yahay khilaaf kuma jiro bala macnaheeda waxaa weeye inaadan igu lahayn iska daayee waad igu leedahay waxay la mid tahay sida qowlka ilahi u yihi alastu birabbikum rabbigiin ma ihi miyaa miyaanan rabbigiin ahayn markaase waxay dhaheen balaa iska dhaaf inaanan rabbiga annaga ahayne rabbiga annagaa tahay ah. haddii u haddaba ku jawaabo ka waran nacam haabuu ku jawaabay ayadna wuxuu yidhi sida muctamadka ah waa qiraal maxay labada lafdiba waxaa loo isticmaala tasdiiq laakiin qowl baa diida nacam taasoo wej baa diidano wuxuu leeyahay nacam qiraal ma aha sababtoo ah alaysa lii calaykada markuu nafyi istifhaam geliyey waxaa kuguma lihi miyaa u yidhi haa yacni wuxuu sugay inuusan hee waxaa ku lahayn waxaa kuguma lihi miyaa haa macnaheedu waxa wey haa waxaa iguma lihi saasay ka dhiganta laakiin bala waxa weyaan macnaheeda iska dhaaf inaan igu lahayne waad igu leedahay marka wejkaasaasuu leeyahay qiraal maaha uu leeyahay ibn cabaas ba wuxuu hi radi allahu tacala canhuma markii uu ka hadlay aayadda alastu birabbikum qaaluu bala ay ku jawaabeen hadday dhihi lahayen buuhi nacam way gaaloobi lahaayeen buuhi marka qowlkan wejkan waa uu xoog badan yahay lakiin curfiga ayaa halkan laga qadimay curfiga ayaa sidaas ah dadku bala iyo nacam isku si bay u isticmaalaan walidalika lama kala qaadin walow qaala hadduu dhaho alaysa lii calayka kada waxaa kugu melihi miyaa oo faqaala uu dhaho balaa iska dhaaf inaad igu lahayn waad igu leedahay aw oh, mase nacam haa fa iqraarun taasi waa qiraar wa fii nacam waxaa ku sugan wejhu wej baa ku sugan walow qaala hadduu dhaho iqdi bixi alalfa aladii lii calayk kunkii aan kugu lahaa iska bixi buu idhi oo faqaala wuxuu yidhi nacam haa aw oh, mase aqdii hadan ama berri baan bixinaya oo oh, ama hilnii yowman hal maalin ii kaadi aw amase xataa aqcud ilaa aan ka fadhiiso aw amase aftax alkiisa ama kiishka aan ka furo aw amase ajida kunka aan ka helo fa iqraarun taasi waa qiraar fi lasaxi muctamad haddaan qabanno nin baa nin kale wuxuu ku yidhi kunkii aan kugu lahaa iska bixi buuhi markaasa wuxuu idhi haa waa qiraal ama wuxuu idhi berri baan bixin doonaa ama wuxuu idhi ii yar kaadi amhilnii yowman hal maalin ii kaadi buuhi oo yar sug ama intaan ka fadhiisanayo bal ii yar sug buuhi ama intaan kiishka ka ka furaya ee lacagta kusoo bixinaya isug ama intaan kunkaa ka helaya isug waxaasna waa qiraal maxaa yeelay de waxay tusinaysaa inuu kunkii qirsan yahay alfaada haddaad u fiirsato waxaa ka laazimaysa inuu kunkii qirsan yahay qofkan muusan celinin muusan dhiniguma lihide bal wuxuu ihi ilaa intaan ka helayo beryer kaadi hal maalin kaadi de ii kaadi wa ka dhiganta waad igu leedahay bal yersug intaan keesh ka furay waad igu leedahay bal intaan keesh kaaga soo bixinay yersug waad igu leedahay intaan ka yar fadhiisayn bal salka dhigayo isugniyo waan kuu soo saaraya lacagtaadii waxaasoo dhan nooc qiraalah ayaa ku jira sida asaxa ah curfiga saasa laga fahmaya qowlka asax ka soo horjeedana wuxuu leeyahay maya maxaa yeele kuma caddo iltizaam walow qaal hadduu dha iqdi waxaad bixisa alalf aladii lii calayka kunkii aan kugu laha faqaal u dhaho nacam haa mase aqdi gadan berri baan bixinaya waa mhilni yowman ama hal maalin ii kaadi waa mase xataa aqcuda ilaa aan ka fadhiiso waa fatax alkiisa ama kiishka aan ka furo aw ajida ama aan ka helo fa iqraarun taasi waa qiraan fil asaxi muctamad haddaan qabanno faslun fasalka mualifka wuxuu ku tilmaamayaa rukniga afraad ee ahaa waxaa weeye almuqaru bihi wixii la qirayo wuxuu hi yushradu waxaa loo shardiyaa fi lmuqari bihi wixii la qiraya anlaa yakuuna inuusan ahaanin milkan wuxuu iska leeyay lilmuqiri wax qiraya falow qaala haddaba hadduu dhaho daarii gurigayga aw thawbi ama maradayda aw dayni ama dayntayda aladii calaa zaydin aan zayd ku leeyahay licamrin camar ayay u sugnaatay fa huwa kaasi laqwun waa hadal waxba kama jiraan walow qaala hadduu dhaho haadaa kan lifulaan hebel ba u wa kaana milkii milkigay u ahaa ilaa an aqrartu ilaa intaa ka qirayay fa awalu kalaamii hadalkiisa intiisa hore iqraarun waa qiraal waakhiruhu aakhirkiisuna laqun waxbaa kama jiraan weeye waxaa la qiraya muqarabihiga ah, laba shardi ayuu mualifku u sheegay shardiga koobaad waxaa weeye in waxa uu qofkii qirayo inuusan noqonin milki wuxuu iska leeyahay wax leeyahay waa inuusan qirin waaya ilaan qiraalku macnihiis waxa weya xaq qofkan lagu lahaa oo hore ayuu sheegaya oo caddaynaya ee ma aha milki cusub oo qofkan u qiraya uu siinaya ma aha oo wax xaq hore oo lagu lahaa ayuu qofkan caddaynaya uu sugaya haddaba haddii qofkan uu dhaho gurigayga hebel baa iska leh maradaydan hebel baa iska leh daynta aan hebel ku leeyahay hebel baa iska dayntii aan zayd kulaha camar baa iskale waxaaso dhan waa hadal laqwi ah waa hadal isburinaya walidaalika qiraalkan maba asaxayaba maxaa yeel daarii markuu yidhi gurigayga fawbii maradayda daynii dayntayda aan ku leeya hebel de waxaa asagaas ku nisbeeya inuu iska leeyahay sheegtay marka taasi waxaa ka hor imaanaysaa markuu leeyahay hebel baa iskale laba hadaloo aan iskeenaynin weyaan oo isqaadanayn aniga gurigaygii hebel baa iskale isma qaadanayso hadda daartan hebel baa iskale lakin hadhihin gurigayga hebel baa iskale hadhihin waaya walow qaala hadduu dhaho haadaa kan lifulaani hebel baa iskale wa kaana milkii milkigay ayuu ku jiray ilaa an aqrabtu bihi ilaa aan ka qiray fawalu kalaami hadalkiisa inta hore iqraarun qiraal weeye waakhiru intiisa dambana laqun laqu weeye tani way ka yar duwan tahay tii hore wuxuu idhi waxan hebel ba iska leh laakiin waxan milkigayga ayuu ku jiray ilaa aan ka qiray marka hadalka intiisa hore waa sax waa qiraal sax ah markuu yidhi waxaan hebel baa iskale waa qiraal sax oo hagaagsan laakiin inta dambe uu yidhi waxaan milkigayga ayuu ku jiray ilaa aan ka qiray dee taasi waa hadal baatil ah maxaa hadalkiisi hore ayuu ka hor imaanaya waxaan milkigayga ayuu ku jiray ilaa aan ka qiray marka intan dambe waa la tuuraya hadalka inta dambe hadalkiisi hore burinaya waa la tuuraya inta horea la qaadanaya inta hore ee qiraalka ah ayaa la qaadanaya walow qaal hadduu dhaho hada kan lifulan hebel buu u sugnaaday wakaani milkii milkiga ayuu ku jiray ilaa an aqrabtu ilaa aan ka qiro fa awalu kalaami hadalkiisa intiisa hore qiraarun qiraar weeye wa aakhiru intiisa dambana laqwun laqw weeye walyakun ha ahaado almuqaru bihi waxaan la qirayo fii yadi lmunqiri kan qiraya gacantiisa ha ku jiro liyusalima si ugu dhiibo biliqraari qiraalka ugu dhiibo lilmuqari lahu kii qofkii uu qiray falow aqara haddaba haddii uu shay qiro oo walam yakun fii yadii gacantiisa uusan ku jirin uma dabeetana saara gacantiisu soo galo cumila bimuqtada aliqraar qilaalka wixii uu keensanaya ayaa lagu camalfalayaa shardiga labaad ee muqarabihiga loo shardinaya waxaa weeye waxaanuu qirayo waa inuu gacantiisa ku jira markaa uu qirayo si uu markaa wixii uu qiray uu qofkii uu gacangeliyo uu qiray maalan gurigii uu qofka u qiray waa inuu guriga gacantiisa ku jira gaaribuu qof u qiray inuu iska leeyahay gaariga waa inuu gacanta ku hayaa haddii uu qof kale gacantii ku jiro waxaa weeye dacwa can alkhayri bikayri idni waa sheegasho qof uu wax u sheeganayo oo qof wax u qirayo oo u sheegayo isagoon loo fasixin ama markhaati uu yani ka marakacayo weeyaan markaa taas la aqbali maayo lafdigii shahaadadana muuna isticmaalin marka lama aqbalayo waayahay hadduu wixii gacantiisuna ku jirin haddaba haddii uu wax qiro wixii uu qirina uusan gacantiisa markaa ku jirin dabeetana gacantiisa uu soo galo marka waxaa lagu camalfalayaa qiraalkiisii hore oo waxaa waajib ku ah qofkii waxan uu qiray inuu ku wareejiyo maalan wuxuu idhi gaarigan uu hebel wato hebel baa iska leh dabeetna ayaa gacantiisa soo galay markaa gaariga gacanta manu kahaynin markii dambe gacantiisa soo galay markuu qiray kadib dee marka waxaa laga rabaa gaarigan maadaama uu qiray inuu hebel leeyahay inuu ku wareejiyo waayahay qiraalkiisii hore ayaa loo qabanaya waayahay shardigan dambe haddaba qiraalka asixitaankiisa shardi ooma ahee wuxuu yani shardi u yahay litasliim wareejintii ayuu shardi u yahay ila waxaadan haynima wareejin kartid wuxuu idhi falow aqara haddaba hadduu qiro bixuriyati cabdin addoon xornimadiibuu qiray inuu madax bannaan yahay addoonkaasoo fi yadi hayrihi qof kale gacantiisa ku jira uma dabeetn ishtaraahu addoonkii ayuu soo iibsaday xukman bixuriyati xornimadiisa ayaa la xukminaya uma dabeetana in kaana hadduu yahay qaala mid yidhi huwa xurun alasl huwa xuru lasl asalkiisu miduu xur yahay weeye oo markiisu horeba adoon ma noqonin fashiraau ibtisadiisu ibtidaau furasho weeye in qaala hadduu dhaho actaqahu addoon buu ahaaye laakiin qofkan haysta ayaa horay u xoreeyey oo hadda dulmi buu ku addoonsanaya faftidaaun marka ayada waa furasho min jihati jihati lmushtari qofkan qiray inuu kani xor yahay jihadiisa waa furasho wa baycun waa iibin min jihati baayic agga baayicana iibin ayuu ka noqonaya ala madhab muctamad haddaan qabano fayahbutu fiihi haddaba waxaa ku sugnaanaya qofkaas alkhiyaaraani labadii khiyaar ayaa ugu sugnaanaya lilbaayici kan iibiye faqad oo keli ah masaladan waxay daba socotaa shardiga hadda aan sheegaynay qof baa wuxuu qiray addoon qof kale gacantiisa ku jira inuu madax bannaan yaho xorya oo wuxuu dhi ninkaa addoonkaa uu addoonsanayo waa qof xor ah oo madax bannaan laakiin dulmi buu ku addoonsanayaa dabeetna waxaa dhacday inuu addoonkii uu soo iibsaday markuu saa usoo iibsada waxaa la xukminayaa addoonkaas inuu hee xor yahay xukima bixuriyati horta xornimadiisi baa la xukminayaa markuu saa usoo iibsaday milkiis kusoo wareego xornimadiisii baa la xukminaya maxaa asaga hore u qiray inuu xor yahay haddana waan eegaynaa oo qiraalka qaabka udhigay ayaan eegaynaa ma wuxuu yidhi waa xurul asl asalkiisaaba xor ahaa oo weligiiba adoon ma noqonin buu leeyahay mise haddii uu leeyahay asalkiisii ayaaba xor ahaa oo lama adoon qofkan addoon ma noqonin iibsasaduu soo iibsanaya macnaheedu waa furasho qofkan uu ka soo furtay dulmiga lagu hayay markaa axkaamtii shiraaga uma sugnaanayso waa furasho hadhuu dhihi mahayo addoonkan ceeb baan ka helay iyo waxa wey haliga celiyey iyo waxa weeye khiyaar majlis baan leeyahay waxaasoo dhan ma jiraan waa iftidaa uu soo furtay waaya laakiin xagga baayaca waa beyc la soco agga baacankaso malifku sheegin aggiisa waa ka beeco khiyaaraadki wuu kuleeyahay haddiise taas khilaafka hadaba kuma jiro hadduu dhaho xurul asli weyaan haddiise uu dhaho addoon buu ahaa ninkan laakiin sayidkiisu horu u xoreeyey haddana dulmi buu ku addoonsanaya isagoo xoreeyey haddana sii addoonsanaya kadibna uu soo iibsado taasi waa madax furasho xagga qofkan qiray xaggiisa madax furashay ka noqonaysaa xagga baa'icana waxay ka noqonaysaa beec xagga baa'ica maadaama asagu dee uusan ninkaas hadalkiisa usan ictiraafsanayn aggiisa bee bay ka noqonaysaa markaan leenahay agga baaica bee bay ka noqonaysa macnaheed waxaa weeye labadii khiyaar khiyaaru majliskii iyo khiyaaru shardigiiba wuu ku yeelanayaa iyo axkaamtii beyc oo idil sida arad bilceyb iyo wixii la midkaa o dhan way ugu sugnaanayaan laakiin kan kale ee xaggiisa madax furashay ka noqonayso waxaa weeye wax khiyaara uu leeyahay ma jirto khiyaaru majlis iyo khiyaaru shardi iyo waxaa weye arad bilcayb iyo fasakhi waxaasoo dhan ma yeelanayo ceeb kuma fasakhi karo wuxuu hi wayasixu waxaa asaxaya aliqraaru bilmajhuul wax aan la ogayn qiraalkiisii ayaa asaxaya faidaa qaala hadaba hadduu dhaho lahu qofkaasi wuxuu ku leeyahay calaya dushayda shayun shay buu ku leeyahay qubila waxaa la aqbalaya tafsiirun uu ku fasiro oo ku caddeeyey bikulli ma yutamawalu wax kasta oo xoolo laga dhigan karo waa inqalla haban yaraadee walow fasaruu hadduu ku fasiro oo ku caddeeyo bimaa laa yutamawal waxaan xoolo laga dhigan karin laakinahu hase yeeshee min jinsihi min jinsi maa yutamawal wax xoolo laga dhigan karo jinsigiisa uu ka yahay ka xabati xindatin wadalika miaal ka xabati xindatin sida xabad qamandiah weeye aw bimaa yaxilu iqtinaahu ama wax ay bannaan in la yeesho ka kelbin sida ay weeye mucallamin oo la tababaray wasirjiinin iyo digadii weebeye qubila waa aqbalaya fi asaxi muctamad haddii aan qabanno walaa yuqbalu lamase aqbalayo inuu ku fasiro bimaa laa yuqtanaa wax aan la yeelan karin ka khinsiirin sida doofaarkii wa kelbin iyo ygii eygaasoo laa nafca wax nafci ah aan lahayn walaa biciyaadatin booqasho qof xanuunsan la booqdo inuu ku fasiro laga yeeli mahayo waraddi salaamin iyo salaan celinteed wuxuu ku yidhi aliqraar bilmajhuul wax aan la ogayn la garanaynin wuxuu yahay qilaalkiisu ansaxayaa waayahay maxaa waxaaba dhici karta qofkan marka uu xanqirayo inuu doonayo inuu hadda duuduubo kadibna uu faahfaahiyo ama uusan garanayn marka xaqa lagu leeyahy intuu dhan yahay oo uu soo hubiyo maalan qiraalka majhuulka waxaa weeye calaya shay qofkani waxbuu igu leeyahay muusan caddayn wuxuu yahay waxaas lahu calaya shay waxbuu igu leeyahay horta qofkan xaqaas uu qiray ama shaygaa uu qiray waa lagu leeyahay o asagaa loogu noqonaya waxaa laleeyahay waxaanaad qirtay caddee ma ladii taqsid bi hada hay haygan aad kartay muxuu yahay fasir baa laleeyahay haddaba haddii uu ku fasiro wax kasta oo xoolo noqon kara waa la aqbalaya hadduu doono haba yaraadee maalan wuxuu yidhi qofkani wuxuu igu leeyahay riyaal wuxuu igu leeyahay buu yidhi shilin laakiin waa inuu noqonaya shilinkii wa shilin la isticmaalo waa inuu hanti yahay shilinkan ama riyaal ama wuxuu igu leeyahay buu yidhi eh, toban cent wuxuu doonaba ha ahaada waa wax hanti lagu magacaabo waaya qarin buu igu leeyahay buui waxaasna waa la aqbalayaa haddii uu ku fasira laakiin waxaan xoolo noqon karin laakiin jinsiga xoolaha ka ah yacni xoolo lagama dhigta sida caadada ah laakiin jinsiga xoolaha ayuu ka yahay tusaale ahaan xabad qabandida de xabadda ah waxay ka tahay shay xoolo laga dhigto qabandidu waa xoolo laakiin xabad qabandida cidna xoolo kama dhigato ma laga aqbalaya haduu dhaho aan sheegi waa xabad qabandi waa la aqbalaya sidaa saxiixa muctamadka waa la aqbalaya lakin khilaaf baa ku jira waaya masaladii xusuusno qaacidadii aan sheegaynay in iqraarka lagu xambaarayo yaqiinta waaya haddiise uu ku fasiro sidoo kale wax ay bannaan tahay in la milkiyo ikhtisaaskii wayaan sida eygii tababaraa ee ugaarsiga loo isticmaalaya wax lagu ugaarsanay ama digadii waxyaabahan xoola maaha la soco maal ma aha lamana kala iibsan karo eyga tababaran lama kala iibsan karo tigadii waa nijaas lama kala iibsan karo laakiin waa ikhtisaas qofka iskale waa loo tixgelinaya waxaa hadduu ku fasirana waa la aqbalaya wax buu igu leeyahay buui waxii fasir baa la yidhi war waa digu yidhi digada xoolaha ee beeraha lagu bacrimiyo ama wuxuu yidhi waa ey tababaran eyga tababaranta faaiduu leeyahay la soco waa la aqbalayaa tafsiirkiisi haddii laakiin uu ku fasiro wax sinaba aan lagu milkin karin xoolana aan ahayn lana milkin karin sida doofaarkii iyo eygii aan tababarayn en faa'iidaba lahayn taa lama aqbalayo maxaa yeelay de waxaani ma aha de wa haygii nafcile ma aha waxtarle ma aha sidoo kale hadduu ku fasiro booqasho wuxuu hi ninkan isagoo xanuunsan ayaana soo booqaninoo xaqii dee booqashada ayuu igu leeyahay waxaas shay maaha dee booqashada lama dalbo sidoo kale wuxuu ihi maalin buu islaamo salaantii baan u jawaabin salaantii buu igu leeyahay waxaas laguma fasiri karo shaygii adeer waa le waaas wixii aad qirtay noqon maaye wax quman sheeg wax quman sheeg bal ninkan kugu leeyahay qiro waxaa lagu leeyahay waayahay wuxuu idhi wayasixu aliqraaru bilmajhuul waxaan la garanayn in qiraalkiisi waa asaxaya faidaa qaala hadduu uu dhaho lahu qofkii wuxuu igu leeyahay calaya dushayda shayan waxbuu igu leeyahay qubila waa la aqbalaya tafsiirun uu ku fasira bikulli maa yutamawal wax kasta oo hanti laga dhigan karo waa inqalla haba yaraadee waxaas walow fasarahu haddii uu ku caddeeyo shayga majhuulka ah bimaa laa yutamawalu waxaan hanti laga dhigan karin laakinahu hase yeeshee min jinsihi min jinsi ma yutamawlu wax hanti laga dhigtay jinsigiisa ka mid ah wadalika miaal ka xabati xinatin sida xabad qabandi ow maa yaxilu ikhtina'uhu ama wax yeelashadiisu in la yeesho oo la milkiyo ay bannaan tahay ka kelbi mucallamin sidii ay la tababaray oo mase sirjiinin digo qubila waa la aqbalaya fi asaxi muctamad haddaan qablo walaa yuqbalu lama aqbalay bima laa yuqtana inuu ku fasiro waxaan la yeelan karin wadalika miaalka khinziirin sida doofaarkii weeye wa kelbin iyo eygaasoo laa nafca fiihi wax tar aan lahayn walaa biciyaadatin booqashana kuma fasiri karo waraddi salaamin iyo salaan celinteed walow aqara hadduu qiro bimaalin xoolo oo mise maalin cadiima ama xoolo badan aw kabiirin ama weyn aw kaiirin ama badan qubila waa la aqbalaya tafsiir inuu ku fasiro bimaa qala minhu bimaa qalla wixii yaroo minhu maalkii ka mid ah wakadaa saasoo kale bilmustawladati addoontii laga ilmo dhashaday inuu ku fasirana waa la aqbali karaa filasax muctamad haddaan qabanno laa bikalbin ayse kuma fasiri karo oo lama aqbal inu ay ku fasiro wa jildi maytatin iyo bakti haragi wuxuu idhi qofkani wuxuu u leeyahay hanti wuu igu leeyahay buui maal ama maalkiibu sifa sii raacay wuxuu hi maal cadiima xoolo weyn badan buu igu leeyahay ama xoolo weyn buu igu leeyahay ama xoolo badan buu igu leeyahay waa hadda waan isweydiinayna qofkan xoolo badan baa lagu leeyahay buui haddana wuxuu ku fasiray wax yar sida xabad xinda ah qabandi ah oo xoolihii badnaa iyo xabad qabandi ah ay isu qaadanayaan yacni maxaa yeelay hantida badan iyo hantida yar labadaba he waxay ka siman inay xaaraan yihiin waxaa yarka ah haba yaraade waa xaaraan qof kama qaadan kartid hanti u ma haddii aad xalaashatana waad ku gaaloobaysaa marka markaad dhinaca ka eegto dee wixii yaraa wax weyn buu noqonaya inaad qof hantiyad ka qaabato waa xaaraan shilina ha ahaadee inaad waxa weeye hantidiisa bannaysatana haba yaraatee waad ku gaaloobaysa marka markii dhinaca laga eego maal cadiima ah ayuu noqday walidalika qacida imam shaafici aslu maa abni calayhi اliqraar an alzama alyaqiin waaطraxa shak walaa astacmil alhalaba qacida hadda idiin sheegayey ayaa meeshan imanaysa waaya sidoo kale xoolihii badnaa uu qiray hadduu ku fasiro mustawlado mustawlado waa maxay waa adoontii waxa wey sayidkeedii wada dhashay wuxuu yihi addoon ninkan aan u qirayo u wada dhashay oo iska lahaa ayaa markaa aan u qiray buu i oo wixii aan lahaa uu igu leeyahay maal cadiima taasaan uga jeeday waa la qaadanaya yadna maxaa yel addoonta lama iibin karo laakiin waa la intifaacsan karaa waa la kirayn karaa waa la adeegsan karaa talafkeeda xoolaha ka waajibaya haddii la dilo ay laakiin kuma fasiri karo iyo harag bakti toona labadaa midna xoola maa waa nijaasaad magaca xoolaha ma soo gelayaan walow aqara hadduu qiro xoolo aw mase maalin cadiiman xoolo weyn aw mase kabiirin weyn aw mase kaiirin badan qubila waa la aqbalaya tafsir ku fasiro bimaa qalla wixii yar oo minhu xoolihii ka mid a ah. wakada saasoo kale laga wada dhashaday inuu ku fasirona waa la aqbalaya fil asax muctamad haddaan qaban laa bikalbin ay inuu ku fasiro se lama aqbalay wajildi meytatin iyo bakti haraggii wallahu tacaala aclam wsala allahu waslem cala nabiyina moxamed walxamdu lilaahi rab